بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تطب الريح عباب هي طبيلها إنان لهبار لأنه صبق عند العرب habaarkana waa noqdaa sida lacnada iyo wixii lamida cayda iyo jaaifadana waa noqdaa xadaanaa bn abi shayba xadaanaa ibnu shayba iyo xadaanaa ibn abi shayba maxaa u dhexeeya xusein bukhaari hadduu yihahda xadaanaa ibnu shayba ayuu u jeedaa cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibnu shayba hadduu dhaho ibna abi shaybana abubakr bn abi shayba abubakr bn abi shayba saaxib musanaf cabdullahi bn muxamed awa iska tosiye alimaam iqa saaxib اlmusanaf qaala xadaanaa xadiidkuuna musanafkiisa ku jira isagoo sidan u warinay xadaanaa asbaat ibn muxamed ibn cabdiraxmaan ثقة إmام إلا أنه ضعيف في الثور عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب بن أبي ثابت ثقة إmام عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزة ثقة حسن الحديث عن أبيه وعبدالرحمن بن أبزة waana صحاaبي صغير ah صحaabada yaryaraa weyaan waayelada صaxaabadii aan ka midana yaryara da'da yaraa wey waa صaxaabi yani aabihii صaxaabi weeye can أبي بن كacب qaala laa tasubu riixa dabaysha ama dabaylaha yaan la caayin ha caayina ama ha habaarina faidaa ra'aytum haddaad aragtaan minhaa dabaysha xaggeeda maa takrahuuna waxaad dhibsanaysaan amaad aad faquuluu dhaha allaahuma inaa nas'aluka khayra haadihi riix allaahuma inaa nas'aluka alla waxaan ku weydiisanaynaa khayra haadihi ariix dabayshan khayrkeeda saxansaxadan iyo dabayshan iyo ciryaabadan socota ilaah waxaan ku weydiisananaa khayrkeeda wa khayra maa fiiha waxa ku jira khayrkeedaan ku weydiisanayna khayrkiisa wa khayra maa ursilat bihi wixii lala soo diray khayrkiisana waan ku weydiisay ila waa amran tahay ee ilaahay ka mid tahay ee shaqaynay wanacuudu bika alla waxaan kaa magangelaynaa min shari haadihi riix dabayshan sharkeeda iyo wa shari maa fiiha gudaheeda waxa ku jira sharkiisa waxay xambaarsan tahay ila marar bay cudaro qaadaa marbay eh, duufaan wadaa mar bay cadaab wadaa mar bay hanfin la socotaa iyo kulay idan marka waxbaa la socda ayadoo sharkeeda iyo waxay xambaarsan tahay sharkiisa baa ilaahu kaa magangelayna iyo wa shari maa ursilat bihi wixii lala soo diray sharkiiso amar haddii la siiyo meel baabi la yidhi ilaahu sharkiisaan kaa magangelayna sidaa dhaha buuri maxaa yeelay saasaan ka maqlay rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaanaa musadad ibnu musarhad abu bakar sheekh الbukhaari wa abi daawuud can yaxya ibni saciid alqaطaan haaliban yaxya halka hadduu dhaco oon marka la nisbayno aabbihii aan loo tirin yaxya aan lagu daysto yaxya ibni saciid alqaطaan wey can اlawsaaciyi cabdiraxmaan ibni camr qaala xadaanii imaam ahli الshaam qaala xadaanii الzuhriyu muxamed ibn muslim ibn shahaab الzuhri qaala xadaanaa haabit الzuraqi haabit ibnu qays almadani fiqaة mashhuur samictu abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi alriixu dabayshu min rawxi illaahi ilaahay naxariistiisa ka mid tahay alrawx rada haddii la kordhabo haaliban waxay noqotaa naxariis raxmad haddii ruux la yidhahdana waxay noqotaa ruuxda bini aadamka iyo makhluuqaadka ku jirta yani noolaha ku jirta ay noqotaa ayib marna waxay noqotaa cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala iyo amarkiisa qaybo ka mid a bay noqotaa idan laakiin haddii la kordhaba rawx waxaa weeye naxariis inay quwad noqoto iyo intana waa macquul alriixu dabayshu min rawx illaahi ilaahay raxmadiisay ka mid tahay yacni min raxmat illaahi haddii ay naqasku istaago dabayluhu istaagaan oo la dhammaanaya oksijiinkaa socda iyo dabaylaha socda waa ilaahay naxariistii taatii waxay la timaadaa mararka qaarkood waa sida u badanee biraxmati naxariis bay la timaadaa oy wadaa weye dhib ma wado walcadaabi cadaabna way noqotaa cadaab bay la timaada ummadaha lagu halaago lagu baabiye duufaano lagaga dhigay falaa tasubuuha caayina marka yaan la caayin yaa maxaan ku dhahay la habaari walaakin salu llaha ilaahay weydiista hase yeeshee min khayriha khayrkeedii watacawadu ka magangala ilaahay subxaanah wa tacaala min shariha sharkeeda ka magangala baab ducaai cinda asawaaciq wuxuu baab yahay ilahay in la baryo hanqaryada markay dhacaan asawaaciq waa jamcu saaciqa saaciqaduna waa hanqarhka ama unkaska waxaa u ama jacda waxaa tiradaba ayb xadaanaa mucala bna asad mucala bna asad waa nin iqa ah wey sida raajixa ama saduuq ah calaa khilaafin fiih qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad alimaami iqati alxaafid qaala xadaana alxajaaj ibna arطa'a ah mudlis daciifa wey sida loo badan yahay xadaanii abu maطr waxaa lagu magacaabaa camr bn cabdilahi اjuhani camr ibn cabdilahi اljuhani oo magaciisa la yihahda sida loo badan yahay anahu ninka abu maطra waana majhuul abu maطr majhuul xaal wey anahu ninka maطra samica wuxuu maqlay saalim ibn cabdilaahi ibni cumar can abiihi asagoo ka warinaya oo ibni cumar ah qaala wuxuu yihi ibni cumar kaana الnabiyu nebigu ilaahay wuxuu ahaa idaa samica aracda unkad hadduu maqlo unkad hadduu maqlo ama hanqar waxaa tirahdaba iyo wasawaaciqa jacda iyo wix lamida qaala wuxuu odhan jiray allaahuma laa taqtulna allow ha nugu dilin bisacqika hanqarhkaada ama jacdaada walaa tuhlikna allow ha nagu halaagin bicadaabika cadaabkaada wa caafina allowna cafi qabla daalika intaadana cadaabin oodana halaagin ka hor ama intayn saaciqadu aysan imaanin cadaabkan aan la gaarin ilahu na sii cafi subxana wa tacaala daciif wey xadiidku maxaa yeele xajaajna waa ku jira abumatarna waa ku jira baab idaa samica aracda wuxuu baab yahay unkadka markuu maqlo ama hanqarka markuu maqlo wuxuu ruuxa muslimka odhan lahaa xadaanaa bishr ibni xakam annaysaabuuri iqat imaam qaala xadaanaa muusa ibn cabdاlcaziiz saduuq sayi اlxafr qaala xadaanii alxakam ibnu aban alcadani alxakam ibnu aban alcadani fiihi ضacf qaala xadaanii cikrima mawla bn cabaas abu cabdillahi اlberberi saaxib tafsir ana bna cabaasin kaana wuxuu ahaa idaa samica hadduu ibn cabaas maqlo sawta aracdi unkadka dhawaqiisa iyo hadduu maqlo shaqadhiisa qaala wuxuu odhan jiray ibn cabaas subxaana aladii allaha hufan ama ceeb ka hufan sabbaxta aad nasahday lahu asaga ilahay aad u subxaanalaysanayso ayaa nasahan oo ammaanan yani wuxuu ishaarahaya qowlahu tacaala wayusabixu aracdu bixamdihi wاlmalaa'ikatu min khiifati wayursilu الsawaaciqa fayusiibu biha man yashaa wahum yujaadiluuna fi اllahi wahuwa shadiid اlmixaal idan subxaana waxaa nasahan oo waa masdar saas ku yimaado wey waxaa naزhan oo ceeb ka hufan oo wax nuqsaana aan mudnayn aladii allaha sabaxta aad nazahday yani nazahtahu waqadastahu lah sidaa dee nabigu caddeeyey salawaat ullahi wasalaamu calayh sida axaadiis saxiixa ay caddaysay waxaa weeyaan unkadku waa malag min malaa'ikat illaah alracd waa malag weeye malaa'igta ilahay ka mid ah marka wa yusabixu laleeyahay waxaa weeye waa malag min malaa'ikat illaah dhawaqan iyo shanqadhan iyo unkadkan ay maqlayno xooga badan ee dadka gabinayana waa asaga amarkiisa wey kaxayntuu kaxaynayo daruurta ee walaad soco halkaasay ka bax soomaaliya nooroy laguma talagelin iyo garaacu garaacahaya wey waa malag hadalkii weye waxaan intaa la ege dadka bani aadamkaa salsalinaya korontada goynhaya hanqarka yarka marku biriqda isaa tiraada korontada tegaysa baawar laytkii aan wadanno dhan iyo awooddeennii erka aadaysa waa malag min malaa'ikat illaah oon ugu talagelin oo korontada tagsiiyo dhibna ummadda u geyso talagelinna amrahay oo daruurta la hadlaayo oo leesoco hilaaca bilgiinana waa usha ku dhacaysa ul shaabigu u haysto biyaha daruuraha ku garaaca markuu ku dhufto yani biyaha marka lagu dhufto way iftiinba bixiyaan dhacna waa yidhahdaan ilayska baxayana waa ushaa markuu ku dhufto daruurta wey marka ilaahay subxaana wa tacala hadduu laba malag kugu fasaxa ma hal xabo iyo adduunka o dhan ku filan marka wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu wawa soconaadi ushawey waa amarkiisa markuu amarka bixiyo y usha horeysa inta badan usha dhacaysa markaas unkutka ka dambaynaya bilda horeysa lanna usha horeysa xayn wey qaala xuu ibn cabaas ina aracda unkadku malakun malak wey waa malak malaa'igta ilahay kamid mid aho yanciqu u dhawaaqa bilkayfi yani roobka ruuxa markuu ariga la joogo uu kaxeeyaa wuu shanqaraa wuu hadli oo wuu fooryi oo wuu isku duwo wuu shuushin idan idan waxaa weeyaan racdigu waa malag kaxeeya lana hadla roobka wey kamaa yanciqu sua ugu dhawaaqo ama ugu sawdeeyo arraaci ninka ari jirkaa bikhanami arigiisa idan xadiiku waa daciif lisnaad mawquuf laakiin xadiiku asagoo marfuuco asaxay isagoo marfuuca ayuu asaxay min xadiidi ibni cabaas wa min hayrihi sida marka xadiiku macnuhu tilmaamayaay waa macno saxiixa wey saa darteedu shekh wuxuu ku gaabsaday daciif اlisnaad xadiiku waa daciif sheekh ma dhihin lakiin sanadka daciifa lanno sanadka waxaa ku jira xakam ibn aban alcadani oo dacfi ku jiro iyo muusa bn cabdilcaziiz oo asaguna sayi xifdi ah ayib idinku xasan buu idin qoray adugu xadiidku inuu xasan noqdo waa adag tahay laakiin yani sanadku inuu xasan noqdo aragtay lakin xadidku waa sugan yahay macna ahaan macnaha xadiidka uu tilmaamaya waa saxiix waana haabit fi sunna laakiin sanadku uu sheekhu siduu xukumay wey xadaanaa ismaaciil eh? mutaabacadii waxaan u helay mutaabacadaad u heshay laakiin sanadka markaad xukumayso sanadka bidaayadka markaad xukumayso waa daciif isnaad laakinahu yanjabir bimutaabaca wey laakiin sanadka bidaatihi buu sheekh xukmay wuxuu waana daciifu lisnaad mawquuf waa sax macnahaas laakiin xadiidku inuu sugan yahay bimutaabacaat wa bishawaahid khaarijiya can xadiid ibn cabaas muran ma lahataa iyada ayb xadaثna ismaaciil bna abi uweys ismaaciil ibn cabdilaahi ibn abi cabdillahi ibn uweys qaala xadaثanii malik ibn anas oo abtigii ah can caamir ibn cabdillaahi ibni zubayr abulxaariث alasadi iqaة min الtaabiciin can cabdillaahi bni zubayr oo aabbihii ah caamir de waa wiil cabdullahi bni zubayr alay saxaabiga jaliilka ah annahu cabdullahi bni zubayr kaana wuxuu aha idaa samica aracda unkad hadduu maqlo ama hanqadh uu maqlo hanqadhka iyo unkadku soo ismid ma ah mise hanqadhku waa jacda anuu hanqadhka iyo unkadku waa iskuga mid wey jaal waa mid ayadu ka daranoo soo dhacdo oo halis oo dadka laysa marka qaar jacda maxaa kaloo u taqaana a <laughs> yani soomaalida qaarkeed inay kala qaadaan baan dareemaya laakin waan ilaaba qaabka ahayd sidaan u aqaana si ka badan dad u yaqaan axmed marka taada bisa ma hawsha ayb kaana idaa samica aracda unkadka hadduu maqlo taraka alxadiia sheekada wuu joojin jira cbdillah bin zubayr unkad marba hadduu yeedho cirku shanqaro wuxuu faraha ku haya farhu ka qaadi jira waa diyaargaroobi jira taraka alxadii yani taraka alkalaama wa qaala wuxuuna odhan jiray subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khayfatih subxaana aladii allaha nasahan oo ceeb ka hufan iyo xumaanba yusabixu uu nasaho xaggana uu ammaano alracdu malaga loo yaqaana alracd bixamdihi ilaahay subxaanahu wa tacala mahadiisa oo ku nasaho waalmalaaikatu malaaigtuna ay nasahdo min khiifatihi ilaah yani min khawfi illaah ilahay cabsiday ka cabsan hayaan bay malaaigtuna rabbi subxana wa tacala nasahaan ama damiirka min khiifatihi waxaa loo celinayaa onkadka ay ka cabsanhayaan lanna waa aaya min aayaati illah uma yaquul wuxuu odhan jiray cabdullahi ibnu zubayr ina haadaa midkan kale unkadkan dhacay lawaciidun waa goodi iyo hanjabid shadiidun darano liahli lardi eh, dadkii dhulka jooga loo hanjabaayo idinkoo tacbaana iswaalaysaan hal mar haddii la soo da hawlaha ka warramo biriqda ama jacda markay meel ku dhacdo xoolaho kale xooluhu waxaa ku dhacahaya dhululac waxay dhihi jireenoo biyaa galay furuq u eg baa ku dhacahay dubka dhan baa ka murxahay ayb gurigay ku dhaco way dilaacinaysa dhulka way geli idan marka waxaa weye adoo tacbaan oo dhulka jooga xashmadu way haddii xoogo kugu sii hal dabayl ama hal unkad ah baa kugu filan idan marka wuxuu leeyahay cabdillahi bin zubayr waa goodii adag oo ilaahi subxaana wa tacaala awoodihiisa qaybo ka mida ah uu tusayay bini aadamka iyo khalqiga uu tusahay marka dholla tus wey laska ilaaliyo ah, baabu man sa'ala allaha alcaafiya wuxuu baab yahay marka sida ay saxaabadu ay yeeli jireen ibnu cabaas iyo iyo ibnu zubayr iyo keyrkiiba way wanaagsanta in la yidhahdo lala yimaado baabu man sa'ala allah alcaafiya ninkii ilaahay weydiistay caafimaad iyo fayoobi buu u baab yahay xadaثana aadam ibn abi iyaas sheekh اlbukhaari iqa qaala xadaثana shucba ibn اlxajaaj abu bisqaam alwasiti qaala xadaثanii suwayd ibn xujayr abu qaزca albahili iqaة basriy qaala samictu sulaym ibn caamir alkalaaci iqaة imaam can awsط ibn ismaaciil iqa qaala samictu aba bakr الصadiiq waxaan maqlay abu bakr الصadiiq baan maqlayo radi allahu tacaala canhu bacda wafaati الnabiyi nabigu intuu dhintay kadib nabi maxamed geeridiisii kadib baan maqlay abubakaroo qaala yidhi qaama الnabiyu nabi maxamed baa istaagay caama awala sanadkii hore abubakar baa wuxuu leeyahay sanadka hore ayaa nabi maxamed istaagay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xaggee buu istaagay maqaamii haadaa meesha hadda aan taaganahay goobta hadda aan taaganahay buu nabigu sanad ka hor halkan buu istaagay muxuuna yidhi uma bakaa abubakar abubakar waa ooyahat nabi maxamed uu xusuustay rasuulkiisii saaxiibkii imaamkii muslimiinta yani xusuus waa garwaaqsaday uma qaala markaasu wuxuu yidhi abubakar calaykum bisidqi ama uma qaala rasuulku wuxuu yidhi wey calaykum bisidqi war runta ogaada calaykum laazima wey ism ficil amar wey calaykum bisidqi war runta ogaada oo laazima runta yaan laga fogaanin fa inahu runtu maca albiri samahay la socotaa run iyo same iyo wanaag waa wada jiraan wey run iyo wanaag waa wada socdaan wahumaa biriga iyo runtuna fi ljannati jannaday gelhayaa bimacnaa saaxiibkood bay jannada geynhayaan wey waad ku janna wa iyaakum walkadiba war iska ilaaliya beenta wey war beenta iska jira fainahu kadibku maca alfujuuri faajirnimo la socda faajirnimo iyo been waa wada jiraan faajir waa beenaale beenaale waa faajir waa isku laran yihiin wey waa isku qoran yihiin wahumaa fi الnaar naartayna galhayaan bimacnaa saaxiibkooda bay naarta geynayaan waxaa kaloo macquula in rabbi subxaanaه wa tacaala awooddiisaba inuu birigii iyo sidqigi suureeyo oo makhluuqintu u ekiisa rabbi jannada uu geeyo sida qoraxda iyo dayaxaba maalinka qiyaame intii dibi laga dhigo dibi loo ekeysiiyo oo la baqno gooyaa naarta lagu tuurahayo salafku waxay yidhahdeen waxaa lagu xumaynayaa qolihii qoraxda caabudi jiray cubaad shams qolyihii qoraxda caabudi jiray iyo dayaxa yaa laleehay ilahad caabudaysaan warkaas bal naarta ka soo baxsha inakum waa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum laha waariduun ma aha in ilaahay subxaana wa tacaala qorax aan waxgelin iyo dayaxaan waxgelin la cadaabahayo badna waxay dhaheen mah waa qoraxdii iyo dayaxii laftirkoodiibaa naarta la geline laakiin waxba yeeli mayso qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiima way yeelayan baabkaasaa la marinaya ayago waxba yeeli mayso waxaana markaa lagu xumaynayaa oo lagu bahdili oo beerka lagaga xashiray qolihii dabka caabudi jiray ama qoraxda caabudi jiray iyo dayax idan marka rabbi subxaana wa tacala awooddiisu waa bilaa xuduud wsl اllaha ilaahay weydiista almucaafaata yani alcaafiya inuu idin cafiyo idin fayoobeeyo cudurraa idinka qaada mid adduuniya mid aakharaba fainahu wariga shanii lam yu'ta lama bixiyo ama lama sinin bacda alyaqiini yaqiinta kadib yani yaqiinta dhabta iimaanka dhabkee rabbi ku siiyey wax ka kadib wax ka fiican ma jiraan khayrun wax ka khayr badan ma jiraan weeye min almucaafaati caafimaadka fayoobida iyo badqabidda iyo caafimaadka wax ka qiimi badan waxaa jira yaqiinta iimaanka unbaa jira fainahu lam yu'ta lama bixino weeye khayrun wax ka khayr badan min almucaafaati yani min alcaafiyati waasalaamati min amraad اdunya wاlaakhira bacda alyaqiini biاllahi subxaanaه wa tacaala wawacdihi wawaciidih walaa taqaatacuu ha isgoynina buu nabigu salawatullah wasalaamu calayh walaa tadaabaruu dhabarkii hasu duwina ha kala jeedsanina duburka yaan lasu duwan weye idaanilaan walaaluhu markay isku dhacaan lasma fiirin karo wejiga waxaa la siin oo marxabayn oo lays salaami oo laysnabdaadin oo lays waraysan dhantay laba ruux isku fiican yihiin ama wax dhiba uusan dhex olin laakiin maalinkay isku dhacaan labadaa indhood isma siin karaan labada sheegaa lasu duwey manaxdadaa lasu duwhaya xasadku waa cudur xun wey walaa tabaaqaduu hasu caroonina lanna caradu waxay keenaysaa in la xasdo waxay keenaysaa in dhabarka lasu duwo waxay keenaysaa in laisgooyo wa kuunuu ahaada cibaad allaahi addoommihii ilaahayow ikhwaanan walaala ahaada inama almu'miniina ikhwa wey xadaana qabiisata bnu cuqba iqat imaam qaala xadaثna sufyaan aلthawri qabiisة cuqba waa nin iqo imaama laakiin axaadiiثuhu can sufyaan xoogow farta lagu gadaa maxaa yeelay sufyaan athawri wuxuu wax ka wariyey cuqba asagoo yar ee qabiisa asagoo yar isagoo wiil yar ah ayuu sufyaan wax ka warin jiray waagi dambe uu weynaada haddee ninka culummada uu noqday sufyaan waa geriyo waa teg marka slmku waxay dhihi jireen haaliban axaadiiiisa far baa ku goynay markuulanno akhadahu wahuwa sagiir sagoo yar buu qaatay ninka yarna wax badan baa ka boodi waxna waa ka tegi wey isagoo weyn oo intuu ka wirtay ku talagalay isxilqaamay muusan ahayn wey isagoo ilma caruraay ah wax ka warin jiray laakiin sida raajixa salafku xadiiskiisa waa xujaystaan can sufyaan wayna wariyaan weliba bukhaari akara canhu fii saxiixi weliba min riwaayati qabiisatun cuqba can sufyaan ahawri fii saxiix tif bay ka tahay can sufyaan athawri sufyaan bni saciid bni masruuq abi cabdillahi athawri can aljurayri saciid bni iyaas waa nin iqo imaam ila anahu ikhtalaf can abilward dhowrka hor baynu soo maray jurayri inuu daba taagnaa abilward dhowrka hor baynu soo maray abilward ibnu humaamata ibnu xasan can alajlaaj alcaamiri can mucaadi bni jabal mara nabiyu nabi maxamed ba wuxuu soo maray calaa rajulin nin buu soo maray nabi maxamed lajlaaj inuu saxaabiyaan filahaya can mucaadi bni jabal laba saxaabi wax kala warna yihiin qaala mara nabiyu nabigaa soo maray calaa rajulin buu soo marayo yaquulu leh allahuma inii asaluka tamaama nicmati ninba wuxuu leeya ilah waxaan ku weydiisanhayaa nicmo dhammaystiran tamaama nicmati nicmo buuxsankeed galladaada iyo nicmadaada iyo abaalkaada oo dhammaystiran baanaba rabbi oo dhil buuxaan raba qaala rasuulku wuxuu yidhi hal tadri ma taqaanaa ma og tahay maa tamaamu nicmati nicmada iyo gallada rabbigay dhammaystirkeedu wuxuu yahay ma taqaanaa mise waad ka tiri un qaala wuxuu ihi nabi wuxuu yihi tamaamu nicmati nebi maxamed baa u jawaabay oo nicmada dhammaystiran waxaa weeye dukhuul janna nicmo dhammaystiran waa janno gelitaankeeda wاlfawz ku liibaan wey laga liibaano yani wاlfawz bimacnaa wاnajaat in laga koro laga badbaado min annaari naarta laga badbaado wey uma mara rasuulka haddana wuxuu soo maray calى rajulin aakhar nin kaleu soo maray oo yaquulu ku ducaysanhaya leh allahuma inii asaluka الnasra allahuma inii asaluka waxaan ku weydiisan asabra dulqaad baan ku weydiistay ilah sabr baan ku weydiistay adkaysi ilah adkaysi baan ku weydiistay adkaysi waa hawl khatara idan haddaad sabran ku weydiisanaya ilaa wax kastaba soo daa xagganna sabr isii wey marka waa meesha waa lagu jabahaya idan halkaa yani sabarka markaad rabbi weydiisan xoogow inuu sabar nisbia noqdaad rabaa ilaahu arrintan ayada igu soo foolle sabar isii laakiin haddaad tiraa ilaahu adkaysi iyo dulqaad isii wax kastaba hadda wax kasta balaa kasta rabbi soo daawo wey marka aniguna geeskaan u dhigo marka meesha waxaa ku baabaahay wax badan baa ku baabaahay qaala wuxuu uhi qad sa'alta rabbaka albalaa'a saxaabiyow haddaad tidhi allahuma innii asaluka asabra rabbigaa balaayaad weydiisatay markaad leedahay sabr ilaahu si bimacnaa ilahu musiiba igu keen wey ilaa wax lagu sabra in la helo wey mogta musiibadii iyo balaayadaad ku sabri lahayd waa inaad soo fakato marka waa laazim sabarka waxaa ka laazima inay musiiba ka horeyso idan nabig sal ly slam kalaamkii saxaabiga fiqh ayuu ka saaray inaad hadalka dul orada lama rabo inaad wax kala baxda la raba qad sa'alta rabbaka rabbigaa waxaad weydiisatay albalaa'a balaayaad weydiisatay fasalhu rabbigaa weydiiso allaha alcaafiyata caafimaad fayoobi nabadgelyo weydiiso laba saxaabi nabigu soo maray mid saddexaad bu haddana marhaya wamara calىa rajulin aakhar nabi haddana saxaabi kale maray oo yaquulu le haddana ducaysanaya ya da اljalaal wاlikraam ducadii wuxuu ku hormariyey sanaa ilahay uu ammaanhayo ya da ljalaal sharafta alle u saaxiibkaayow iyo wlkraami deeqsanimada iyo gobnimada iyo sharafta intaa markuu saxaabigu yii nab xuu ihi sal ilah weydiiso yani hordhac fiican baad samaysay ducada ku qabo ah, yaa daljalaal wlkraam marba haddaad tiri hordhac wanaagsan iyo asmaa ilahay baad ku bariday wixii aad doonaysa sheegow sal rabaka xaajadta ka wey tirmid wuxuu leey xadiiku waa xadiid xasana ayb sidaadaas shekh wuxu uhi waa daciif lakiin xadiidku waa xasan xadiidku xasan weeye lanno cillo uu xadiidku qabaayo ma jirto wax cillo uu qabaayo xadiidku ma jiraan qabiisa warkiiba daa sufyaan athawri warkiiba daa jurayri asna warkiiba daa abilward unbaa khilaaf ku jira abilwardna waxaanu soo marray inuu yahay xasan alxadiid waxaanu soo marray eh, saxiix buu idin qoraya idinku kitaabkiina muxuu ahaa ah, khayr wey abilwardi waxaanu soo maray ibnu sacad fi abaqaat inuu yidhi kaana macruufan qaliila alxadiid waxaa kaloonu soo maray habeen dhoweyd soo maray axmed ibnu xambal oo wiilkiisu cabdulaahi uu weydiiyey uu yidhi aabo aljurayri can abilwardi man haada bu jurayri oo ka warinhaya abilwardi wax ka warinhaya abilwardigan muxuu yahay aabbihii wuxuu yidhi ma aqaano magac kale oo ma aqaane abilwardi ibnu humaamata ibnu xasan weeye rawaa canhu ljurayriyu axaadiia xisaan bar habadhow soo marayn idan tawsiiqa nifdiga ama sariixa ah ee axmed xambal iyo middaa ibnu sacad fi طabaqaat iyo tawsiiqan dimniga ah ee tirmidi xadiidka taxsiiniyey intaa marka laisku daro wax jarxiyana aan lahaynin abalwardi aan lahaynin ninkaa nin fiqaa wey calى aqali taqdiir ama xasan اxadiia wbiljumlati xadiiku xadiid xasana wey xadaanii farwa ibna abilmaqra saduuqun oo kor baynu soo marra sheekha asaga qaala xadaanaa cabida aw cubayda ibn xumayd ibn sahayb atamiimi iqat imaam can yaziid ibni abi ziyaad alqurashi daciif sida loo badan yahay ama alxaafid alhaysam wuxuu leeyahay xasan alxadiid weye ninkan wa calaa khilaafin fiih can cabdillaahi ibni xaari ibni nawfal iqat min iqaat taabiciin can ilcabaas ibni cabdilmualib cami rasuuli illaah qultu yaa rasuul allah maxaa rasuulka ilaahayow callimnii shayan bir shay bar as'al allaha bi ilaahay aan weydiisto alla ku baryo duco aan rabbi ku dacayso ilahay ku baryo aan ku tuugo ibar as'al allaha alla aan ku weydiisto bihi biducaa ama bihi bishay faqaala nabigu wuxu uhi yaa cabaas cabaasow sal illaaha alcaafiyata ilaahay weydiiso caafimaad fayoba weydiiso badqabid uma makasa alaaan saddex beri buu marka joogay oo ilaahay caafimaad weydiisanhay uma ji'tu waanu imid buu hahdana rasuulkii ama uma makasa rasuulku wuxuu nagaaday alaan saddex beri buu joogay kadibna ku soo laabtay faqultu waxaa i nabi maxamed callimnii shayan bimacnaa duca kale bara wey cabaas marka codsanaya kii waaban ka farxasho saddex beri baan soo jilcin hayay inkaa nabigeed igu daro wey an asl اllaha bihi ya rasuul اllah faqaala wuxuui ya cabaas yaa cama rasuul اllah rasuulka ilahay adeerkiisow sal illaha ilahay weydiiso alcaafiyata fi dunya wاlaakhira fayoobi iyo caafimaad adduunyada iyo aakharaba ilahay weydiiso lanno caafimaad adduunya wuxuu keenayaa ilahay inuu xiqdiga nifaaqa shirkiyaadka ama waxaaso dhan kaa caafiyo xanuunaha adduunka rabbi ku dhaafiyo masaa'ibka kaa leexiyo aakhirana laga bilaabo barzakha cadaab alqabri rabbi kaa badbaadiye fitnat alqabri kaa badbaadiye xisaabta rabbi kuu fuda janno ku geey idan marka waxa wey waa kelimo gaaban oo khayr adduunya min aakharaba ururisa way koobtay <clears throat> baabu man kariha ducaaa bilbalaa wuxuu baab yahay ciddi ku hotay ama dhibsatay in ilaahay balaayo laga baryo lama rabo wey adducaaa bilbalaa inaad ilaahay balaayo ka codsato lama ogolo xadaثna أحmed بن yunis أحmed بن cabdالlah بن yunis ثiqة imaam qala xadaثna abu bakr ibn cayaaش ثiqة caabid ila أnahu lama kabira تغayara xifظه can xumayd ibn abi xumayd aطawiil tilmiidu anas can anas bni maliki qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi cinda الnabiyi nabi maxamed agtiisa wuxuu ku yidhi allaahuma lam tucطinii maalan faataصadaqa bihi faاbtalinii bibalaa'in yakuunu fiihi ajrun waxaad garanaysa saxaabadu sadaqada meeshay la joogtay saxaabi wuxuu ilaahayow xoolo aan sadaqaystay imaadan siinin xoolo aan sadaqaystoon farraqoon muslimiinta masaakiinta qaraabada xigtada ibnu sabiilka martida aan ka sooro wax kasii sii imaadan siin haddaba shay aan ajir ka helo kale rabbi siiyo xanuunno igu sidaan balaayo igu fasax carruurta iyo reerka iyo awlaadda gal adduunyada kala tuur aniga caafimaadka ilah faraha geli marka aan adkayso ajiraan ka helay yani waxaad arkaysaa say salafka ugu dadaali jireen yani iyo saxaabadu ajirka weliba sadaqada meeshay la joogtay adaguna shilinka marku aad bixinaysa waxaad moodaysaa in jirkaada laga goy naftaa ku qabanba ayb <clears throat> allaahuma allahu lam tucطinii imaadan siinin maala maal imaadan siinin faatasadaq aan sadaqaysto bihi asaga ee fabtalinii alla igu imtixaan igu jarib bbalaaء yani bimusiibaةi musiibo fiihi أjru aan ajar helo aw qaala wuxuu yidhi fiihi ajru yani balaayo ajr le balaayo aan ajr lahaynoo qalalan oo engegan dooni maayo faqaala nabigu wuxuu ihi subxaan allah ilaahay baa nasaxan laa tuطiiqu ma kari kartid ilaahw balaayo igu sii daa haddii laguu sii daayo kama bixi karta hawshaas imtixaanka imtixaanaad ka bixi karta ma ahee ilaahay balaayo hawjisan alaa qulta maa tidhaahid wey allaahuma aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasanata waqina cadaab الnar intaa maa tidhaahid ayib alaa qulta dhahdeed wey ama haddii si ronoiskan loo hadlo dhahdeed soo isku mid maahay ama maa tidhaahid iyo dhahdeed waa isku mid un ayib idan marka yani waxaa laga saxay saxaabigii nabi saxaabigu khayr buu doonay xumaan ma doonayn ilaahu maalaan sadaqaysta imaadan siinin haddadaan maalaan sadaqaysta aadan siinin ajir baan u baahanahay ilaahu imtixaan kadibna imtixaankaan ku baasi nabi maxamed wuxu ilahay balaayo lama weydiiste ilahay caafimaad weydiiso ajirna waa kaa siini ducadaaba cibaada wey laftirkeeda cibaada maxaad balaayo ilahi oga baryi xadaثana axmed ibnu yunis qaala xadaثana zuhayr ibn mucaawiya abu khaysamة alkufi iqaة imaam qaala xadaثana xumayd ibn abi xumayd aطawiil min iqaati الtaabiciin ila anahu yudalis can anas bni maliki qaal dakhala waa galay ciddi gashay ma caddo marka qultu waxaan ku idhi haddaan uhayr ahay qultu uhayr baa wata qultu waxaan idhi haddaan zuhayr ahay lixumaydin xumayd waxaan ku idhi annabiyu nabiga miyaa galay dakhala anabiy maad ujeedaa yani dakhala faacilkeedu ma nebiga ah qaala wuxuu ihi xumayd nacam haa ana saasuu igu sheegay nabi maxamed waa meesha galay dakhala nabiyu nebi maxamed baa galay calaa rajuli nin buu u tegey qad jahida rafaaday min almaradi xanuunka xaggiisa yani qad jahida laqiya min aljahdi maa laa yutiiqu huwa dhib buu la kulmay mashaqa lianna aljahda huwa almashaqa wadur qad jahida rafaaday ama dhibtooday min almaradi xanuunka xaggiisa in aad uu xanuun u dhibay buu nabigu maalin booqday u tegey fakaanahu saxaabigu waxaad moodaa farxun shimbir baad moodaa mantuufun timaha laga rifay baalka la baal siibay farxuhu waa shimbirta yar ee markay buulka ku jirto ama digaagta midda yar u taqaanaa shiimashiimeyda anaa shiimashimey baan u aqaanaa jiqjiqiley maxay ahayd almuhim waa intay weliba baalasha la soo baxeen dhowr ba aysan la soo bixin wey ukunta markay saa uga soo baxdo oy orodo ee weliba aysan gas iyo timo midna aan yeelanayn markaas wey saxaabigu waa baaba'ay xanuunkii baa dhul dhiday aad buu u baaba'ay wy waxaad moodaa jilay ciisiya jirkiisa suu noqday ilmo yaroo shimbiraad moodaa shimbir ilmaheb ilmo yar oo markaa ukuntii laga fujiyey ayb wax kastu marka u nugul yahay xataa waxaa cuni jiqjiiqlaha cuni oo waxaa cuni qunaanshada cuna wax kasta lanno timuhu shimbirta waxaa difaaca gaska iyo baalka iyo tintaa difaacda ayb ilahi subxaana watacaala yani xayawaanaadka la dhaqo noolo kasta meeshu joogu ku bay-ad yahay inagu arig waxaynu haysanaa iska dhogortiisu ay xiiran tahay oon dhogor lahayn lanno waxaynu joognaa meel hawadu ee manaafiisi cimiladu ay iska tahay cimilo caadi oon baraf iyo qabow badan lahayn ariga ku nool meelaha barafkaa ah, gas buu leeh bustaa saaran aada caadi ahayn waa in laga xiro xilliga diraacda ah ee qoraxda ay kulusha in laga xiro wey busto weyn baa saaran maxaa busaara baa ugu talagalay difaac xagga dhaxanta doofayo nabadanfina joogo waa xiiran yaha si dameeraha timan yar oo ku dhegan buu leehay karaashka jooga ama meelaha qabo waxaa arkaysaa doofey doofaarkaad u jeedaan waa isku mid doofey doofaar labada waa aqaanaa dhawar buu leeya waa weyn ood moodeyso <laughs> arcarbeed baan mooda waxa saaran kaannahu farxun baad moodaa mantuufun timaha laga rifay ama la baal siibay saxaabigii yani xanuunkusu u galay qaala rasuulku wuxuu yidhi udcu llaaha bishayin ilaahay shay wax weydiiso udcu llaha alla ku bari bishayin shay ku bari yani duca inuu rabbi ku caafiyo aw salhu ama weydiiso laakin fii muslim wagayrihi wa cinda tirmidi hal kunta tadcuu bishayin aw tas'aluhu iyaah nabigu wuxuu weydiiyey yani markaad ilaahay hadda ka hor markaad baryaysay ma maxaad weydiisatay inuu rabbi ku imtixaano ma inuu curo kugu sii daayo yani wax sidan kuu galay muxuu yahay nabi wuxuu dareemay xanuunka sida saxaabiga u baabi'iyey inuu asagu baryey marka wuxuu ku yidhi hal kunta tadcuu tadcuuhu bishayin aw tas'aluhu iyaah aw iyaaha idan idan nabigu wuxuu ihi saxaabigu waxaan odhanayey ilaahw kol laba haddaad cadaabayso ood aakhare i cadaabi lahayd cadaabka iyo aakhare adduunka igu keen kadibna aakhare aan noqda xaafisalaama ilah adkadaada iga qoran tahay inaad aakhare i cadaabto oo xoogow la camajoojiyo wixii cadaaba ama ciqaaban aakhare kula kulmi lahaa ilahu adduunka igu soo hormaran ku ducaysan jiray nabig wuxu uhi subxaana allah maa tiraahda ilaah aakhari adduun midna bay cadaabi adu maxaad cadaabku dooran marabba laga yaab mogtay fahamku inuu si khaldan kuu galo cadaabna rabbi waa haya raxmadna ilaahayba haya labadaba midka xunna ilahay ka magangal ka wanaagsan alla weydiiso fajacala wuxuu gudagalay yani sababka xanuunka keenay weye yaquulu inuu saxaabigu leeyahay allaahumma maa anta mucadibii bihi fi alaakhirati facajilhu fi dunya allahuma allahyow maa anta waxaad ahayd mucadibii ku igu cadaabahaya bihi asaga fi alaakhirati aakhare rabbi waxaad igu cadaabahaya wey allahuma alla ma anta mucadibi bih bihida waxay u laabanaysaa maada mawsuulka waxaad rabbiga aakhare ugu cadaabi lahayd buu ihi facajilhu rabbi igu soo dedeji fidunya adduunka igu soo deji waxaad aakhare ugu cadaabi lahayd ee cadaab ah ama ciqaab ah adduunka lab igu keen qaala rasulku wuxu uhi subxaan allah ilaahay baa naزcan laa tastaiicu ma awoodi kartid wuxuu rabbi kugu talagalay cadaaba haddii laguguu sii daayo ama ciaaba rabi inuu kacafiyaad ku roon tahay mooyeene rabbi hadduu kula xisaabtama wixii ciqaabeed mudatay kugu soo daayo ma xamili kartid aw qaal ama wuxuu rasuulku laa tastaiicuu muslimiinay ma awoodi kartaan kulligiinba adigoo warsanhay ilaha weydiisana iyo inta kaleba wax awoodi karaa ma jira alaa qulta maa tiraahdid oo dhahdiid allaahuma aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar wadacaa lahu nabigu waa u duceeyey saxaabiga saxaabiga rafaasanaa ee dhibanaa ee ishabaaray ee isagu istilay nabigu waa u duceeyey fashafaahu allahu caza wajalla isla markii ilahay ba caafiye idan marka ilaahay balaayada laa tatamanaw liqaa'a alcadow faidaa laqiitumuuhum fahbutuu baabu man tacawada min jahdi اlbalaa man tacawada ilahay ciddii ka magan gashay buu baab yahay min jahdi اlbalaa'i balaayada dhibkeeda yani min mashaqaةi اlbalaa xadaثna cumar ibn xafs saduuq qaala xadaثanii abi xafs bnu khiyaas qaala xadaثna alأcmash sulaymaan qaala xadaثanii mujaahid ibnu jabr almaki can cabdillaahi bni camr bni caasim qaal yaquulu الrajulu ninku wuxuu odhanaya markuu ducaysanayo allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaa uma yaskut faida qaala dalika falyaqul ila bala'an fiihi calaa allahuma allah ini acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min jahdi اlbalaa'i balaayada dhibkeeda mashaqada mashaqadeeda iyo rafaadkeeda iyo dhibkeeda waliba kaa magangalay uma yaskut markaasuu aamusi faidaa qaala daalika saa haddaad tiraahdo yani wuxuu leeyahay intaa ku daysanina wuxuu leeyahay markaad ilaahay baryaysaan allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaa ha ku daynina ee waxaad raacisaan ilaa balaa'an fiihi calaaun faida qaala dalika sha hadduu yidhahda falyaqul ha yidhahdo ha raaciyo ilaa balaan balaayo mooyeen fiihi ay ku jirto calaaun sarrayn balaayo khayr yaa jirta moogta ruba daarra naafica lageedaa xoogow imtixaanood ku bormoosi oo khayrba kaaga kordhi baa jira adoo xoogow intii adduun iskugu kaatoostay cibaadadkiiba yareeye shanka taagay oo salaadihii seegseegay baa xoogow mar lagu yar waabin markaasaa tusbaxa qaadano lasoo horjeedo masaakid lagu soo laabano yar gabanoo maamadhi quraha la saaro xogow baa yar aahay idan taasoo kale waa maxay waa mid loo bahtay yarwaabintaasoo kale dib kugu soo celinayso dariiqii fiicnayd ee adduunyadii banid kaasoo soo rabbi kugu xidhaysa marar badan ku dareensinaysa inaad addoon rabbi tahay mararka qaar way fiicanta laakiin waa fahan cabdullahi bn camr ibni caas wey laakiin waxaan soo maray nebi maxamed oo idlaaqay oon waxba raacinin allahuma ina nacuudu bika min jahdi اlbalaa wa darki الshaqaa wa usuuءi اlqadaa wa shamaatat اlacdaa laakiin siduu saxaabigu sheegay hadii la dhib ma laha lanno balaayada calaaga wadata ee baasida iyo wanaagga iyo khayrka wada tahay fii xaddi daata balaayo ma ah lanno nacfiga ku jiraa ka khayr badan ayb xadaana mxamed bn salaam albikandi qaal xadaana sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan ahilaali can sumay mawla abi bakr bn cabdiraxmaan can abi saalixin dakwaan abi saalix asamaan can abi hurayrata an nabi sal slam kaana yatacawadu ilah wax ka magangeli jiray min jahdi albalaa'i balaayada dhibkeeda wa daraki ashaqaa'i ayaan darri haleelkeed ayaan darri iyo nasiib xumo inay haleesho rasuulka carari jira waxaa tiraa mxuu ahaa bahatunbaya miya aya sharif ayib saan baan u maleeyay inaan weyto mise macno kale leeda dhugmeenah <laughs> waaya dhiba ma laha wadaraki shaqaa ayaan dari halaalkeeda wey ilahuna ayaan darri igu dhacdo nasiib xumo inay igu dhacdo iyo ilaah ama hooda xumo waxa u taqaanaa ayib iyo wa shamaatati alacdaa cadowga ugu farxa cadowgu inuu kugu farxo kugu qoslo kugu wiirsado oo soodhooyinku kugu cabaayey waa cudur ilahi subxaanahu watacala laga magangalow wa suui alqadaa'i qadaha xumaantiisa ilaahay midku xukumaayo qadahu sharna waa leeyahay khayrna waa leeyahay ilahu sharkiisa kaa magangalow baabu man xakaa kalaama arajuli cinda alcitaaq baabu man xakaa buu baabayay ruuxu soo tabiyey ama jilay kalaama arajuli ninka ruuxa hadalkiisa cinda alcitaabi marka laiscanaaninayo markaad ruuxa canaanayso inaad hadalkiisa ku soo celisan dhab wahayn saay saasaan yeeli lahaa inaad tiraado ood hadalkiisa dhuuxdo inaysan dhib lahayn marka canaanta loga jeeda sida gale maaha xadaanaa cabdullaahi bn abi bakr wasmuhu asakan ibn اlfadl wa muslim ibn ibraahim alfarahidi qaala labadaa sheekh waxay yidhaahdeen laba iqa weeye xadaana aswad ibnu shaybaan abu shaybaan asaduusi iqat imaam can abi nawfal ibni abi caqrab alkanaani aw ilkinaani waa iqa waa rajul min bani kinaanata ana abaahu aabbihii oo saxaabi ah ayaa sa'ala nabiy rasuulka weydiiyey can isawmi soomku nabiga weydiiyey faqaala wuxuu nabigu sum yowma min kuli shahrin bil kasta maalin ka son saxaabiyo qultu waxaan idhi buri biabi anta wa ummii zidnii nabi maxamed igu dar ii kordhi biabi anta wa ummii hooyada iyo aabbahiba allah kugu furtee oo meesha adiga musiiba kaaga dhici lahayd hooyadii baa ku dhacda hooyada aabbahana waalidka waa dadka lagu jecel yahay qaraabadaada hooyada aabbaha ugu jeceshaha inkastuu jiraan dad caruurtooda ka jecel waalidkood way jiraan laakiin caadiyan waxaa weeye waalidka laga jeceliya carruurta ayib ama xurmo ahaan iyo tawqiir ahaan ayib zidni ii kordhi qaala wuxuu i saxaabigi haddana zidnii zidnii qaala nabi maxamed wey zidnii zidnii nabi maxamed wuxuu diidan yahay zidnida idan wuxuu ka rabaa bukhaari baabu man xakaa kalaama arajuli cinda alcitaab canaan wey nabigu ka tahay nabi maxamedow soonka bar seen u soomaa soonka sunnada ah bil kasta maalin toogo oo hal maalin ka soon maalinkiina hala fiirsanna sabti ha dhowranin axad ha dhowranin jamca ha dhowranin khamiis ha dhowranin talaada arbac ha dhowranin yani waxaan kaa rabnaa soddonka berida bisha ama labaatan iyo sagaalkada maalinba ka mid aa soonta hal maalin dhowratan lama ogolo mamnuuc nabigu waa diiday in maalin soon lagu gooniyo maanta bisha khamiis ka soon bisha dambe jumca ka soon bisha dambe maxaan ku dhahaa isheg arbaca ka soon laakiin xadiid abu horreye heyrkii maxaa lagu samayna oo odhan jiray jumco lama soomi karo ilaa yowman qablahu oo yowman bacda waxaan leenahay ninkii caado lahaa xadiid baa soo reebtay inuu fasaxan yahay caado soonoo soo socday <laughs> ninkii lahaa in uu fasaxan yahay baa xadiid tilmaamaysa sabti la soomi maayo sabti sunna la soomi maayo sheekh sunna sabti lama soo soomahayo waana madhaba jamaacati min asalaf ayib faraha laga qaado idan wuxuu ka rabaa bukhaari inaysan dhib lahayn ruuxa markaa caanaysa ama ka dhigo ruux qaraaba ama nin arday ama nin kaa yar ama waal marba hadda caanaysa in hadalkiis lagu soo celin karo war hebel saasaa i saa i yeel inaad xoogay indhaha dirxin karto xoogay hadalkii baa laga qaadanaya nabig wuxuu ihi zidnii zidnii ah sum yowmayni min kulli shahr war bil kasta laba beri marka ka qultu waxaan ihi biabii anta wa ummii hooyadaiyo aabbahay baa allah kugu furtee zidnii nabi maxamed igu dar laba beri waa ka adkaayeen fa inii ajidunii waxaan ishelaya ama is ogahay qawiyan xaala kownii qawiy inaan xoog badna xogow waxaan aaminsanahay laba beri iyo ka dambe inaan soomi karo bishiiba bil kasta faqaala wuxuu yihi nabigu sal sl inii ajidnii qawiyan inii ajidunii qawiya nabi maxamed marka hadalkiibu dabagalay hadalkiibuu nabigu dhanaansaday waa canaan wey war hadhow markaad waayeesho hadda aad xoog badnaatay oo soonku ha kuu sahlaado oo haddaad doonta aada saalisido awooda laakiin ducfi baa kaa dambeeya mashaaqil fara badan baa kaa dambaysa waad tabar yarayn doontaa xooggaadi iyo xeeladaadi waxoo dhan baa isbedeli doona marka waxaanu rabnaa cibaado yar oo weligaaba waday karto hadday laakiin maalmaha hore intaad faqfaqlayso ood xawaaraha loo fadhiyi waayo kadibna aad harsoontood neef turto lama baahno <laughs> nabiga taas markaa diidan yahay nabig wuxuu ihi inii ajidunii qawiyan inii ajidunii qawiyan baad leedahay ha u noqona hawsha ayada fa afxama nabigu waa aamusiyey saxaabigu marka faafxadu macaha sakata rasuulku wa askata saxaabiyi aydan nabigu shib buu yidhi ilan laba hore koraa la soo canaantay zidni zidni baa lagu soo galay marna zidni baa la yidhi haddana waxaa lagu celiyay laba kor inii ajidunii qawiyan inii ajidunii qawiya idan saxaabigu waa aamusay waa cabsaday nabi maxamed waa aamusay xataa danantu ilaa aan u maleeyey buu ihi saxaabigii annahu lan yuziidanii inuusan nabigu waxba igu deri doonin inuusan ii kordhan uma qaala wuxuu hi sum alaaatan min kulli shahr saddex beri ka soon bil kasta idan marka waxaa weyaan waa aakhir nuqdaa loo qabtay cabdullah bn camr bn caas xadiidkiisa isaga fi saxiix waa garanaysaa isaguna dheeraa iyo hadalka dhex mara isaga nabi maxamed ayib idan dhib maleh bukhari intaasu ka rabaa hadda ma rabo inuu yado xaggee adab kaga jira adabtu waxay kaga jirtaa inaan ruux markaa caaan karta mararka qaarkood hadalkiisa aad ku soo celin karto oo hadalkiisa dhamaansan karto saa i yeel ah waxaasan samayn samayn ah samayn ismala samayn karaa inays xoogu canaan ay bannaan tahay markaasuu edab kaga jira ayib ya mhm. ana ana ana ana cidna waa canaan la tirkeed canaan way ana ana laakiin taa waxaa laga diidan yahay masale kale oo xadiiku ay caddeeyeenoo markii aad idan dalbayso waxaa laga rabaa inaad magacaada caddayso tan waxaa weye canaanta tan iyo taa way kala duwan yahin lanno ta waxaa weeye anaa tiri ana waa kuma hadi dadka dhan wada ana weeye islaamtu anay dhihi ninku anuu dhihi haye ana iyo waa kuma waxaa raba waa jaabir inaad tiraado inaad magacaada cadaysaa lagaa rabaa ayib tan marka waxay ka duwan tahay xagga canaan waa iska mid ha waa caantana waa canaan laakiin laba kala baab wey waa laba kala baab xoog waa kulusha midaas daba kulusha marka iska ilaali wey ayib xadaana <clears throat> abu macmar baab yani baabun min alaadaab xadaana abu macmar abu macmar yuu yahay imise gorbayna abu macmar soo mar cabdullahi bni camr ibn man cabdالlahi bn camr ibn اxajaaj cabdالlahi bn camr ibn abi اlxajaaj qaala xadaثana cabdاlwaarid bn saciid can waasil mawlى abi cuyaynata saduuq caabid qaala xadaثanii khaalid bn curfita majhuul اlxaal waa taabici kabiir ah laakiin cadaaladiisa lama yaqaano majhuul اlxaal can طalxata bn naafic abu sufyaan saduuq min rijaal اjamaca can jaabir bni cabdillaahi qaal alansaari kuna maca rasuuli اllah rasuulka ilah baanu la soconnay wartafacat waxaa na qabatay wey wartafacad waxaa kor u soo kacay oo sanka naga galay riixun khabiiatun muntina bmanaa wartafacad waxayngu naqan waxaa soo gufaacay wey soomaali ahaan erayada carabiga marar baan tarjama xarfiya la ogolay dad tiraada ereyga macnihiisa soomaaligaan raadinaya uu isbedelhaya maxaan loo bahayn buu noqon marka tarjama xarfiya marar badan aysan kuu soconayn ereyga soomaaliga meesha ku aadan iyo ereygan carabiga macnuhu kusiinhayo baysan iskeenayn idan irtafacad bimacnaa waxaa wey macnaha ku suuban soomaali ahaan waxaa soo gufaacay wey riixun dabay khabiiatun uraysa khabiiatun xun muntinatun oo uraysa ama suuraysa waxaa tiradaba faqaala rasuulku wuxuu hi atadruuna ma ogtiin ma garanaysaan maa haadihi dabayshan ama gufaacadan waxay tahay intay saxaabadu ka jawaabeen lama garan karaan wuxuu nabigu say haadihi riixu aladiina yaktaabuuna almuminiin haadihi tantada waxaa weye riixu aladiin waa kuwii sanjiidhoodii ama suudhoodii wey yacnadii kor ma aha inaan inagu dareemi karo oo insanka la raaci karo ruuxu cantay inuu u raacayo laakiin waa mucjiza nabawiya rabbaaniya oo nebi maxamed iyo ilaahayba ku dareensiin hayeen muslimiinta xumaanta ay leedahay xamashadu iyo kiibada ay leedahay ficilna sidaas wey riwaayo kale waxay caddaysay in xadii kale wa caddaynaya waliba isla xadiidkan ah in ay ahayd riixu lmunaafiqiin oo weliba madiine joogo xamanaya dadka muslimiinta ah marka iska hawl culus wey xadiidka marka dacfiga ku jira ee ka yimid khaalid bn curfata riwaayadan dambe yaa kabaysa xadaثna musadد ibn musarhad qaala xadaثna fudayl ibn ciyaad الزاhid الcaalim alfaqih shaykh اlimaam wa imaam الzuhaad baa loo yaqaana nim aag hor wuxuu ah dhabajiif ahoo shaaطir ah oo waddooyinka gooya ayuu ah isagoo maalin maalmaha ka mida amin habeena haweeney uu jeclaa oo uu daba socday derbiga u faanhay oo inuu meel uga soo dhaco halkaa kor ugu taga rabo oo reerkao dhan u gembiyo ay wuxuu maqlay nin qaari oo akhrinhaya alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaq walaa yakunu kil aayadaas ma markaas qalbigiisay taabatay ila waa nin luqadii yaqaane aayadii baa taabatay markaasuu bala yaa rabbi qad aana derbigu dib ooga degay u iska dhaqaaqay islaantii iyo gabadhii balaayada ahy rabay inuu derbiyaa u jiray iyo <laughs> u naargalo uu doonahay uu ka soo noqday iska liwaya asagoo aad u walbahaarsanoo aaddu ay wadnaha ku dhufatay iska socday meel hawd ah ayuu balaa iska seexatay intuu waa ka baryahay wax markuu meesha fira isagoo gamcinba wuxuu maqlay niman socoto oo wadada hayo oo musaafiriin ah oo isku hayay warma soconnaa oo ma iska lugaynaa mise halkanaynu barinaa markuu waagu baryana soconnaa qole xa war waanu socon haynaa yar mariyo nin baani wallaahi hadda tallaabo qaadaan fudayl baa meesha ku jira ballanka ilaahay caawa magdhar isu dhexlaysaa asagoo maqlahaya soo meeshu xirkuu seexdayba bay ag marhayaanba ninkii fudayl ahaa ee dhabajiifka ee balaayada ahaa yaa ballamkiaasi libaaxi cirkan iskaga imanhay jooga dhaqaaqina halkana saaxiibtu waa ka baryay idan alam yani oo faaraha kusoo dhufatay iyo haddana muslimiintii oo nugan waaya isaga cabsidiisa markaasuu ilaahay subxaana watacaala tacaala khalqigiisii uunkiisii dhibkaasan u geystay ilaa ay muslimiinta halkan maraya ilaa meel kastaba aniga baqahayaan saacaddaasuu ilah yidhi ilahuna toobad keenay dib dambare weli hawshaas waxaana ballana inaan xaaramaynka iga cadhaafin markuu fadhihi jira waagi dambe ilaa uu noqday shaykhu اlislaam wa imaamu اlmuttaqiin kelimatu ijmac bayn muslimiin ilaahay towbaddaasuu siiyey fudayl macaw ninkaas wey can sulaymaan yani sulaymaan hadda waa lagu bedel acmash wey in badan buu bukhaari kugu soo caddan acmash hadda magaciisa buu kugu keenay acmash waa interbiyoole ruuxa indhaha ay biyuhu ka socdaanay yaa acmash loo yaqaana xadaanaa sulaymaan ibnu mihraan alacmash can abi sufyaan abi sufyaan waa ninka hadda ad soo marisay ahaa talxata min naafic sanadkii hore alxata ibnu naafic baa kugu jiray abu sufyaan waa kunyatu alxata ibnu naafic can jaabir ibni cabdilaahi qaala haajad waxaa kacday riixun mumtinar dabayl uraysaa kacday calىa ahdi rasuuli lahi xilligii nabi muxamed faqada rasul rasulka ilah wuxuu yidhi ina naasan qolyo oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah ayaa ikhtaabu xantay oo cunay hilbahoodii unaasan min almuslimiin yani dad muslimiina hilbahood bay cunhayaanoo xamanayaan fabuciat waxaa rabbi soo diray haadihi الriix baa la soo diray lidalika alhiiba lidalika alikhtiyaab xamashada ay muslimiinta xamanayaan bay dabayshan usoo kacday si lagu tuso xumaanta ay leedahay xantu ay leedahay marka wa in laska ilaaliyo xadaana cabdulaahi ibnu saalix kaasim illeyl qaala xadaanii mucaawiya ibnu saalix bnu xudayr qaala xadaanii cafwan can kaiir ibn alxaaris addimashqi ibn xajar wuxuu leey waa maqbuul kaiir ibn alxaaris addimashqi maqbuul buu leey ama abu xaakim wuxuu leeya saalix alxadiid weye ibn xibbaanna wuxuu hi waa iqa fii kitaabi aiqaat <clears throat> idan sheekh albaani marka wuxuu maraya ra'yiga culamada kale oo inuusan ninku daciif ahayn buu marahaya saa darteed wuxuu ku yidhi saxiixu lisnaad can ilqaasim ibn cabdiraxmaan ashaami saduuqun yuqribu kaiira samictu ibna ummi cabdin ummi cabdin wiilkeedii ayaan maqlay oo cabdillahi mascuud ah ayaan maqlay oo yaquulu leh manuktiiba ninka la xanto cindahu agtiisa lagu xanto muminun ruux mumina ruux muslima agtiisa ninka wax lagaga sheego fanasarahu u gargaaroo yac yidhahdo ka qabta war iska daayo ilaha ka baqa war ruuxa muslimka faraha ka qaada war ka daayo jazaahu allaahu ilaahay baa ka abaalmarinhaya bihaa qabashadau ruuxa muslimkaa u ciildhiciye u gargaaray khayran fi dunya walaakhira waman uktiiba ninkii la xanto cindahu muminu agtiisa mumin lagu xantaay falam yansurhu anuu gargaarin oon ka dhicinin oon ka qabanin jazaahu allahu ilaahay baa ku abaalmariyo bihaa qabasha la'aantii fi dunya adduunyada iyo walaakhirati sharan shar buu kugu abaalmarinaya wa xaqu kugu leh baad ka warranaada isagoo la caahayo ama la xabanayo hebel masaajidka beriha kusi orda isu suwey meelahaasu cashir baan dhegaystaa cashir muxuu ka dhegaysta weligiiba fahmaaye ilaahay baaba xidhxidhabe baa tiri xoogo war ilahay ka cabso bal ka waranka muslimka ah ee walaalka ay kula dhashay muslimka ay gaalo ku soo duushay ee baabi'inaysa u gargaar weyda yani cirdigiisii wey hadda wax laga hadlayo haddana dhiggiisii waa la daadinhaya dhulkiisi waa la qabsaday waa la baabi'inhaya gaalo dhan ba iskugu timid inaad shiil dhiibtana ma ogolid inaad lafaada geysana ma ogelid intuba haddaad diidday inaad codka ku taageerto ma ogelid intuba haddaad diidday inuu kaa nabadgalo ma ogolid oo faraha ka qaado soo musiibo maaha nabig wuxuu inagu sheegay salawatullah wasalam calayh nin reer banu israa'iila ah. ayaa dhintay waa la xabaalay markii la xabaalay ayaa waxaa lagu dhuftay boqol shaabug boqol shaabug baa lagu dhufanayaa baa leyay boqol ulood baa lagugu dhufan fii qabrika hal xaba marka lagu dhuftay ayaa qabrigo dhan wuxuu noqo dhimbiro iyo dambaabur iyo dabbuu buu noqday oolhaya uu cabaaday ilaahay buu berye waa laga khafiifiyey muxuu ilaah boqolkan maxaa laygu dhuftoo laygu qoray waxaa lii boqolku waxaa lagugu qoray maalin maalmaha ka mida ah, ayaad nin muslima ah oo la dulmi inaad soo martay falam tansurhu ruux mumin ah oo ninka la dulminayaad soo martay oo maadan gargaarin boqol kalaa kuu dhiman oo laiska ka cafiyey aaniya waxaa kaloo samaysa maalin baad salaad ku tukatay bilaa weyso wa sallayta salaatan bikayri طahuur wa mararta calىa madluumin falam tansurhu marka waa halis ragga muslimiinta muslimiinta u gargaari waaye in eh, qubuurta kulli lagu shaabigo ila adunka cid kushaabiga hadda taba ku hayso ma jiraan ninkaasa sanku taagahayaa qabiilka difaaci xoogiisa iyo xeeladiisa iyo ragnimadiisa laakiin quburta lasu dhulhaya war baa jira aakharu war jiraa wey kii gaal u nusreeya sooma kii gaal u nusreeya daarood baa la weydiin xukunkiisa qabaa'ila daarood baa la weydiinaya <clears throat> ayib waman iltaqama ninkii afka gashada wama اltaqama ma gashada axadun luqmatan sharan min ikhtiyaari muminin wama ltaqama afka ma geliyo axadun ruux luqmatan afgelis sharan ka shar badan min ikhtiyaabi muminin ruux mumina xamashadii dibnahaada iyo afkaada wax gala oo ka shar badan oo ka xun ma jiraan ruux binaadam xamatay ilaa hadalku dibnahaadu ka imanaya afkaadu ka soo baxaaya idan jiriinkaada dibnahaada wax mara waxaa ugu shar badan weeye xanta ruuxa bini aadamka ee muslimka ah muminka laga hadlahaya gaalada ma ah gaalada in la dulmaya ma banaan haddaysan ahayn muxaaribin gaal aan adduunka muxaaribin ana kuma ogin gaal aan muxaarib ahayn dhiiggiisaaba bannaan xantiisa gawar dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisa o dhan ma bannaan marka xan warkeed badaaba ab in qaala marxaba Mhm. Mhm. ninkaa xukunkiisa horta waxaa idhi qabiilka reer hebel hala weydiiye eh, taas isaga ah anugu inuu gaal yahaan aaminsanahay xantiisa warkii iska badaaya xan marka waa waa dadka muslimiinta laga hadlaayo ama gaalada aan muslimiinta dhib u geysanaynin mustamaniinta ama ama muxaayidiinta loo yaqaano ahlu cahdiga gaalan maanta muxaarib ahayn oon muslimiinta weerar ku ahaynna ma jiraan w irhaab baaba la samaystayba oo dhaqaal lagu bixiya oo dowladda islaamka ay feermayn haya islaamka sheeganhaya oo irhaabka la sheegila irhaab nasaaraha lasoo qatl ma qasheen cinda adduunkiin inta hadda nooleeyeen ma aragtay irhaab laleeyahay kristan iyo saliibiyiin baa noqday irhaaba lasoo qabto ma arki maysaan yuhuud baa noqotay irhaabaha lasoo qabto maqli maysaan maqli maysaan majuus iyo buudiyam iyo maxaanku dha bahaa'iyiin iyo balaaya noqotay iyo dabcaabud iyo shuuciya noqotay soo qabta ma qabanaysa siyaasad maraykan iyo raashka udhexaysa waa jirtaa oo baabkaasa laakiin ka mabda ahaan inad magaca wato la cawsan hayaayo oo caalamka dhaqaala lagu bixin oo la gumaan oo la baabi'in muslimiin un wey irhaab waxaa adama adduunkada loo yaqaanaa waa almuslimiin weliba muslimiinta dhan ma ahee waa muslimiinta tayada leh ee wax iska caabinta aaminsan ee gaaladu ay garanhayaan soomaali waxay tahay libaax bay dhaheen nin galayna og nin galanna og ragga hadda int libaax intuu neef dilo ama hal dilo ama ruux bini aadam intu dilo u carro oo lasaad qaado oo loogu tago meeshuu jiifay ama xirkiis loogu galo ragga ninka u gacan adag ee soo taagan butooganhaya xirmaaneedkadiy war maad ka daysaanta ku haytu dhaqaaqi maayo ninka soo taagan buu marka hore abaarhaya kawr marka u horeysana gacantii lii bukaa werar halkaasu kala jebinaya tubad kale bidx ku qaban maayo inay afkaba kaga dhacda mooyo inuu gacanta bidxaada laga sugi maayo libaax idan waa xayawaan fira ku jirta rabbiba subxaana wa tacaala aladii khalaqa fahada idan muslimiinta qonyar socodka qonyarsod waa maxay muslimiinta muctadiliinta ah, ah muslimiinta qonyar socodka waa muslimka uu gaalku aaminsan yahay weligii inuu socod ku qabsanayn maamulka oga dambeeyo u nacamlaynayo gobasha u sii xaadhahayo u sacbaynayo laakiin nin kale nebi maxamed wuxuu ihi bucitu bisayf bayna yaday saaca wajucila e, risqii tara dili rumxi wajucila azillatu wasabaru calaa man khaalafa amrii waman tashabaha biqowmin fahuwa minhu xadiidkii ibni cumar iyo eyrkii ay soo saareen e, abi daawuud iyo axmed iyo ibn abi shayba iyo keyrkoodba waa calaqu lbukhaari fii saxiixi xadiidkaas ninka ku dhaqmahayee taagan ah, laska dhiciya nimanka khaayimiinta ah somaali waxay waagu dhihi jireen axmaar ah, bay dhaheen axmaar nabi ma yaqaanin nin buu yaqaanaa qabaa'il soomaalida marka axmaar wuxuu yahay ama etoobiyaan waxaynan aqoonin oo reer koonfureeda u sacabiyey qolihii daarada ku rafaadee ku jabay ee laba boqole sano ay saaraayeen bay ahayd inay weydiiyaan axmaaro waxay tahay iyo waxay soo martay waxay kula yidhaahdaan axmaar iyo dameerka beriska ay cunaan dameerka haddaad ku xidho geedkan seefi mahayo geedka lagu xaybu ruugi mataqaanaan idinku ragga qaarki remiyi masasa noqonin dameerku geedkaad ku xidhataybu diiran marka hore geedkaasoo diiran oo ruudi ilka waaweyn buu xoog badan marka isagaas meel saarahaya geedkan markuu meel saaro laga yaabaa kadib inuu foofo ama guriga laaco ama meelaha aado axmaarna waa saasay dheen idan marka dadku taariikhdu waa in cibro laga qaata la raba taarikhu waa cibro laga qaato dadkaa marka loo yaqaano irhaabiyiinta dadkaa way dadka la doonayo ayagaasana maanta diinta ku taagan waa in runta lasu sheego bimacnaa inaan meeshan fadhiyo keeni maysa inaan xaqiiqada sheegi waay laba cudur isku darsani inaad meeshan fadhido faqcudu macal khaalifiin aad noqoto haddana qaacidnimadkaadii aad u samayso tabriiraad iyo waxbaan waraa iyo waxbaan qabanhayaa iyo kanay tahay iyo nimanku waa niman qariban iyo hawlahaas runta iska sheeg intaas waxa laga yaba ina wax tartaa laga yaabo <clears throat> in qaala hadduu yidhahdo ruuxaas muslimka xamanayaay fiihi fi lmuslimi hadduu ka sheego maa yaclam wuxuu ku og yahay faqad ikhtaa waa warxamatayba waxaad ruuxa ku sheegaysa haddayba jirtaba uu ruuxuu xumaantaa ku tilmaaman yahy oad ku sheegto laftarkeeda yaa ku dirtada yaa ku sheegto wain qaala hadduu yidhaahdo fiihi fi lmustami bimaa laa yaclam wuxuusan ogeyn wuxuusan ahayn baad ku sheegtayba waad masabidatay waad nabaysaa waad hafaryaysaa faqad bahatahu waad nabtay wuu nabay nabid baa loo yaqaana ama hafaryo ama masabidasa loo yaqaana rux muslimka hafaryayso baabu اlhiiba wa qowl ilahi caza wajal wuxuu baab yahay xanta iyo qowlka ilaahay uu yidhi walaa yktab bacdukum bacda barkiin bar kale yuusan xamanin xadaثana muxamed bn yuusuf alfiryaabi qaala xadaثana nadr ibn shumayl allugawi alimaam اlxuja qaala xadaثana abulcawaam cabdاlcaزiiz ibn rabiic albahili basriyu ثiqة qaala xadaثana abu الzubayr muxamed ibn muslim ibn tadrus almaki yani muxamed buu kuu sheegay inuu muxamed yahay magaciisa waa ku cadday can jaabir bn cabdilah qaala kuna maca rasuuli اllah rasuulka ilahi baan la soconnay ataa nabigu wuxuu soo maray calaa qabrayni laba qabri buu soo maray yucadabu la cadaabaayo saaxibaahumaa labada ku jirtay qabriga labada ku jirta ayaa la cadaabahaya faqaala nabigu wuxuu yidhi inahumaa labadan qabriga ku jirta laa yucadabaan looma cadaabahayo fii kabiirin shay ay weynayd ka tegidiis yani shay ka tegidiisu ay adkeyd looma cadaabahayo waa wax yaroo ka tegi karin wey kaadidoo laska ilaaliyo dadkoon la xamanin waa hawl yar iska dayn karta yani fii kabiir yani kabiirin ibticaadu ijtinaaba ma adkayn kuguma cuslayn wax kugu fud bay ahayd laakiin min xayثu اlإثmi wاljurmi inahu lakabiir sida riwaayadii fi صaxiix صaxiix الbukhaari min xadيث ibn cabaas inahu lakabiir wainahu waa maxay fii ma weyno iyo weynta macna waa maxay ma weyno xagga ka tegitaankiisa ama ma weyno ayaga la ahaanshahooda marka la fiiriyo laakiin cinda allaahi waa weynayd waana dembi weyn wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allaahi cadiim bala iyo inahu lakiir isku macnahu wabala waa weynayd wey yani dembi ahaan waa wax weyn ama axaduma midkood soo ah fa kaana wuxuu ahaa yakhtaabu kii xanta annaasa muslimiintu xamanay idan marka arintaas yartu iska dayn iska dayn karay ayaa lagu cadaabay wax weyn ku mutay wa ama alaakharu ka kala soomaa fa wuxuu ahaa laa yata'adaa kaan dhibsanin wa riwaaya laa yastanzih wa riwaaya laa yastabri laa yata'adaa kaan dhibsanin min albawli kaadida xaggeeda soomaalida waxay dhihi jireen kaftan iyo kaadi duldulkeed waa lagu naargalaa kaftan iyo waxay dhaheen kaadi duldulkeed waa lagu naargalaa waa lagu cadaab galaa runtood lanna kaftanku markuu kugu bato inta badan waad tararaxaysa waxaa lagu kaftamin baa jira kaftankaadu waa inuu xuduud leeyahay ayib kaada duldulka haddaad iska ilaalin weydaha taxdiidkan bay ka hadlahayaan mahmahyaha soomaaliyeed qaybo badan waxay u baahan yihiin in lagu qoro bimaa'i dahab yani xikmad baa ku jirta fadacaa nabi wuxuu u yeedhay bijariidatin laan buu u yeehay laan buu laan hala ii keeno radbatin qoyan laan qoyan buu nabigu hala soo geyo hala ii keeno aw bijaridatayn laba laamood weliba timirta laamaheeda ah fakasarahumaa nabigu waa jabiyey bimacnaa fii riwaaya fashaqahumaa nisfayn laba u kala jeexa uma amara nabigu wuxuu amray bikulli kasratin ama bikulli kisratin yani qayb kasta ama jab kasta in jabkan qabrigaaha lagu mudo jabkanna qabrigaaha lagu mudo faqurisad waa la tallaalay calaa qabrin baa kisro kasta ama jab kasta lagu tallaabay faqaala rasul ui amaa inahu sayuhawanu min cadaabihima ama sayuhawinu min cadaabihima amaa hooye inahu warya shaniye sayuhawanu waa la fududayn ama laantaa fududaynaysa min cadaabihima cadaabi almaqbuurayn labadii qabriga ku jirta la cadaabaaye cadaabkoodii waxbaa lagaga fudayn maa kaanataa radbatayni intay qoyan yihiin labada laamood aw nabig wuxuu yidhi maa lam taybasaa intaysan ingegin ama qalalin xadiikan waa xadiiu ibnu man xadiiu jaabir miya xadiiu jaabirin iyo xadiiu ibni cabaas iyo xadiiu abi hurayra intu waa soo aroreen macnaha ku yimi ayb idan hawshu waxay ku caddahay in kaadida layska ilaaliyo layska nadiifiyo bimacnaa kaana ma aha waswaas in la isku rido shareecadu siday ku tiri iskaga ilaali biyo iskaga dhaq yani ama dhagax iska mari ama tiish wax iskaga tir iska nadiifi duldulkana iska ilaali meeshu hadday adagta diri tahayna ama usha saa ugu yarmid tahay iska foge waa in laska ilaaliyo aaniyan waa in laska ilaaliyo xanta muslimiinta fiqigiisa lexda ku jira culamad waxay leeyihiin xadiidka waxaa laga qaadanayaa in qubuurta geeda lagu tallaalo qoyan sida soomaalidu qubuurtooda ay xoday bay ku talaali jireen soo garan maysaan geequwaxa waxa loo yaqaana marka meel lagu tallaaco durba iska baxa sida xodayga iyo maxaanu dhahaayey saalmacada iyo eh, eh, qararida iyo waxbay ku talaali jireen hmm? guraha iyo geedahaas noocaas geedahaas ka baxe e aan u baahnayn bay ku tallaali jireen waxay rabaan weligiiba waxaad arkaysaa qabuuro dhan marka wada xoday ah kii lagu talaalay kii rabbi meeshu ka abuuray wixo dhan hawd soo noqon hayaan marka bacdu shaaficiya iyo bacdxanafiya eh, waxay leeyihiin xadiikan laga qaadanaya laakiin jumhuurulmuslimiin waxay leeyihiin xadiidka lagama qaadanayo waxaan looga qaadanaynin hawshan waa baraka nebi maxamed wa atabaruk biaahaari rasul sal l slam waa hawl nabiga u khaas ah oo wadaadow inay nabiga u khaas tahay maxaa u daliil ah waxaa u daliila ah inuu nabiga u khaas tahay hadday tahay qabri kasta in xoday lagu tallala ama laanqayo ama laanta lagu mudo nebi maxamed labadaa qabri unbaa la hayaa ama qabri saddexaad isku soo celi saddex xadiid waxay sheegayan u bannaan laba qabri wey laba qabri keliya ayuu nabigu ku muday hadday hawshu haw fasaxan tahay oo qubuur kasta lagu mudahayo saxaabada midoona ku dhammaanaysa iyo nebi maxamed caruurtiisa iyo haweenkiisa qaybo ka mid a ah, iyo islaamka o dhan dhammaanaya muxuu nabiga u mudaay soo gooyo uun ilaana waxay noqon lahayd waxoo dhanba inuu la wada tallaabo idan maadaama nabigu labadaa qabri uu ku ekaystay waxaa meeshaa ku cad hawl khaas oo nabigu khusaysa inay tahay taa waa mid haaniyan saxaabadiisa abubakar cumar cuثmaan caliy saxaabadii lama hayo nin yidhi ruuxii la xabaalabaa soo qabta inuugu mudaa taana mid wey hal saxaabi burayda calaa khilaafin fii sixati alahar ayaa waxaa lasu hayaa in asaguna yaa markuu dhintay wuxuu yii laanta intii la soo gooye halayla xabaalo soo baab kaloo marayba lagu midaasu ogaaye laahan la soo qaado markaan dhimanayo halay dhigo budka eelka lai geliyo aa wuxuu ka tareemey ilahay qur-aanka wuxuu ku sheegay timirtu inay tahay shajara mubaaraka axaadiis fara badan waxay sheegtay timirtu inay nabiga shabahdo waynu soo maray marka shajara mubaaraka tushbihu lmumin baan boga gashanhayaa bu isuu ijtihaadka iyo fiqiga halkaasu aaday saxaabadana kulligood ku khilaafeen hadday marka tahay muhiimaddu in qabri kasta lagu mudo hawsha socon mayso nabi maxamed labadan qabri in la cadaabahaya ayuu ogaaday inahumaa la yucadabaan adigay seed ka ogaatay in kan la cadaabaya aan markaa ku mudno xodaygeed markaas hawshaad soo taasoo danibay keeni ruux kastoo muslima qabah lagu mudo bimacnaa waa lacdaabay miya nabigu laba saxaabi maxaa rabaa laba ruux oo lacdaabay weliba ka horreeyey islaamka ka horreeyey iyo ahaayeen sidaa riwaayadda caddanayaan idan nabigu wuxuu oga lacdaabay haybna weeye arrinta cadaabalqabrigan waa ayb arrinta ad ogaan karta ma ah idan haybna ila caalim alghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axad axadu ilaa man irtadaa min rasuul rasuulkaa ogaaday adu marka yaa kashfiga kaa qaaday war gelin baabkaas nabigu marka hawshaas ma waasicinin laba ruuxuu ku kooniya saxaabaduna maysan waasicinin lagamana hayo waxaan halkaas saxaabiga weliba xabaasha ka weliba khilaafay qaabkii hadda nabigu u khilaafay aalian nabigu isagoaba caddeeyey inay tahay shafaac khaas u ah xadiisu jaabir waxaa ku sugan labada ruuxoo la cadaabayaan soo maray faaxbabtu bishafaacatii idan waa nas fii maxali nisa faaxbabtu bishafaacatii an yurafaha canhumaa maa daama alkhusnaan radbayn aniga shafaacadayda iyo nabanimadkayga waxaan ku doortay in aan orjexiyo idan marka shafaacatu nebi maxamed oo khaasa ayay ahayd mayo baabkaa baab la geli karaa maa saa darteed bay maalikiyada oo dhan iyo shaaficiyada jumhuurka xataa newi baa radinaya waba kama jiraan bu abaaiil ninka loo yaqaano khadaali fi macamali uslam wuxuu le waa abaadiil loomana baahno bal waxay salka la gelaysaa hawsha haddii la sii wado sida kiristanka in fiyooray ubax la soo bal masar waxaa ka dhacday awqaaf in loo sameeyey yaasmiinka iyo ubaxa iyo lagu waqfo oo sida meydka lagu mudo bal hadda waxaa la marhayaa in ubaxa kii iska gacankusama iska sinaaciga ee adaqoyanayn gaalada markay waxbaan xurmaynaan ay leeyihin waxay qaadaan dhaqanka dhaqanka riftan weya laga fogaado arrintan arrin nabiga uu khaasa ahayd shafaaco gooni ah kuna xadidan weliba inaysan sii soconayn intuu geed ku qalin yahay hadday tahay geelaha qoyn loo jeedo ruuxu markuu dhinto beeraha lagu aaso marka asendooyinka iyo meelaha beeraha waaweyn ee cambuhu ha lagu aasada waa yahay maxaa bannaanka cilaha loo geenaya ida madhabka madhab khatara laska ilaali <clears throat> xadaanaa ibnu numayr yani muxamed wey maxamed ibnu numayr iqatu imaam qaala xadaanii abi oo cabdulahi numayr aabihi waa cabdulahi numayr moxamed ibnu cabdillaah ibnu numayr aabuna marka waa cabdالlah qaala xadaثna ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi can qays ibn abi xaazim qaala in badan baan ku soo weli haddaad aragto ismaaciil oo sheekhiisuna uu yahay qays waa ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi qaala kaana camr bn caas wuxuu ah yasiiru kii socda wuxuu la socday maca nafari min asxaabi koox saaxiibadii uu la socday famara wuxuu soo maray cumar camr calىa baklin baqal buu soo maray meyitin bakti ah baqal dhintay oo meel dafuufay oo lugta taagahaya ayuu soo marayo qad intafaka afuufmay dameerku iyo baqalkii markuu dhinto dafuufhaya dibur halkaa tagahaya taqaana faqaala markaas wuxuu ihi camr wallahi eeb baan ku dhaartay lian yaakula axadukum midkiin inuu cuno haadaa baqalkan uu cuno baktigaa sidan ah xataa yamlaa ilaa uu buuxiyo baطnahu caluushisa uu buuxiyo ayaa khayrun oga wanaagsan min an yaakula laxma muslimin ruux muslim hilibkii inaad cunto ood xamataa loo jeeda waxaa dhaantaa oo baktiga ka dharka bimacnaa maaha baktigu waa kuu bannaan yahay baqalku markuu noolaaba xaaraan ahaa oo dameeruhu la xugum yahay asagoo baktiyo haddana meyida kusii dar waa taxriim fowqa taxriim taxriim calaa taxriim wey weliba dafuufay baktiga waa roona mar buusan marka isagoonta burin lugta taagin buuba roon yahay intaasoo lasu daa adoo ka dharda ayaaba dhaanto weeye waxaa dhaama waxaa ka daran weye inaad cuntaan u jeedaa eh, hilibkii baabu alkiiba lilmayit wuxuu baab yahay meyidka oo la xanto xadaثna camr ibn khaalid ibn faruuq ibn saciid atamimi abuاlxasan alxaraani iqaة imaam qaala xadaثna moxamed ibn slma iqaة faadil can abi cabdالraxiim khaalid ibn yaziid ba magaciisa loo yaqaana can zayd ibn abi unaysa can abi zubayr moxamed can cabdiraxmaan ibn hadhaab addawsi ibn cami abi hurayra abi hurayra ilma adeer ahaayeen ninkan cabdiraxmaan waa nin maqbuula sida loo badan yahay can abi hurayrata qaal jaaa maacizun maaciz ibn maalig alaslami baa yimid saxaabigii intuu zinaystay nabi maxamed u yimid nabi maxamed ahir waan khaldamay bini aadan baan ahay bashar baana waan taraaraxay nabi maxamedu xadka iga oofi ahir farajamahu nabiyu nabi maxamed baa rajmiyey oo dhagax ku dilay cinda araabicati marka afraad wuu u yimid nabi maxamedu waan zinaystay ahir nab xu waxaa laga yaabaa inaad dhunkatay o dhaskatay u dhaqaaqay haddana uu ku noqo nabi maxamedow waan zinaystay xadka iga oofahay ceelinin waxaa laga yaabaa xoogow inaad gacan marayso ood qandhuufatay oo dhaskatay saddex koor markuu nabigu celiyey oo soo taagan yahay oo orod yidhi yuu nabi maxamed marka waliba wuxuu ihi maskaxdiisa tolkiibuu weydiiyey ninku waabaa la yar maray xoogow maankiisii iyo dhimirkiisama waxbaa gaaray maya wax khamru cabay maya ma waxbaa ka ogtiin maya asagii nabad ma zinaysata ma hubta ahaa weliba tilmaan bu bixiyey si u zinaystaa welihi markuu nabigu kari waayey baa xadka lagu ofiy cinda araabicati famara bihi rasuulu اllah asagoo marka la rajmiyey oo markaa dhintay oon weli la xabaalin intaan lagu tukanin weli la xabaalin famara bihi rasuululahi baa soo maray wa macahu nafar nabi maxamed oy koox saxaabaa la socto min asxaabi baa soo maray faqaala rajulaani laba nin baa waxay idhahdeen oo minhum kooxda rasuulka la socotay ka mid a ah, ina hada alkhaaina wa fii nuskatin ina hada alxaaina bilxaa wuxuu xa u qoray ma jira hmm? xaa buu ku qoray ina hada alkhaaina midkan khaa'inka ah ama ina hada alxaaina min alxayni wa huwa alaxmaq doqonka xaain la yidhahdaa bilxaa kan doqonka ah dabaalka ah alxaain waxaa kaloo yidhahdaa alhaalik ninka dhintay ee meesha yaalla intuba waa nusakh qaarkood ba qoraxay ata nabiya nabi maxamed buu u yimid miraaran saddex goor iyo ka badan afar goor buu rasuul ku laabtay kullu daalika intaa dhammaanteed yaruddu rasuulku waa celinaya war orod iska tag waxaa mala zinaysannini war orod iska tag show waad yar miraankaas yar doorar iska noq waa casiraysato mgaa boogyaha marmartay intaaba nebigu waa celinhay waa issoo dhereejiyey uma qatala ama qutila waa la dilay kamaa yuqtalu lkalbu sida eyga loo dilo oo kale dhagax baa lagu dila eyga dhagax lagu dila nabi maxamed waa maqlahaya saxaabigii sidaa shib buu ku yidhi waa ka amus laba nees nabi waa dhigay meel buu la sugahaya idan waxaa laga qaadana takhyiir lbayaan can waqti alxaajati limaslaxatin fasakata canhu inuu nabig rasuulka ka aamusay xataa mara ilaa rasuulku soo maray bijiifati ximaarin dameer bakhtigiibuu nabigu soo maray shaailatin taagaysa haailatan baa idin qoran sooma haailatun baa idin qoran haailatun baa fiican in la godo aniga waa waxba xaraka iguma qoro shaa'ilatun taagaysa lianna shawlku ama shaala haddaad maqasho waa rafaca ole hadda carabta waxay ku leeyihin shul hada qaad weeye shul yani irfachu weye shaa'ilatun taagaysa rijlahu lugtiisa dameer bakti oo lugta taagahay ole hadda carabta waxay ku shul hada qaad weeye shul yani irfachu weye shaa'ilatun taagaysa rijlahu lugtiisa dameer bakti oo lugta taagahay oo dibiray oo dafiifay oo baktifuulku ku wareegahay faqaala rajulu faqaaras wuxuu ihi kulaa min haada labadii saxaabi ee hadday maacis wax ka sheegtay inagu wuxuu ku leeyahay kulaa min haada bimacnaa cuna kan dameerka wax ka cuna kulaa min haada dameerka cuna cantuuga qaala waxay dhaheen labadii saxaabi way yaabeen min jiifati ximaarin ma dameer baktigii baa nabi maxamed cunaynaa yaa rasuul allah qaala rasul wuxu uhi faladii niltuma faladii midka ama shayga niltumaa aad ka gaadheen ama aad ku sheegteen min cirdi akhiikumaa walaalkiin sharaftiisii iyo nasabkiisii aanifan mar dhoweyd ah ku jira fii nahrin lagu dhexday ومنها أنهار الجنة جنة وبيلك اللي تغلسوا وردمية أما تتطعمية أما ورمية ضعيف الإسلام حديث جهالة في إطلاق لكن واعز من خير ضوءها حتى لو في أهل الجنة الله عز وجل طيب طيب حتى لو حد الوضوء في يوم تبنى سبحانه الحدود كفارات حلوة وأكيد كموين ruuxu asagu hadduu qabla iqaamati alxad mutadakiro in xad ka dhacay culamada maray ayb laakiin asalku waxaa uu muslimka dambigu galo loomanada sababto afaysaas sheegan allahuma ibnu xasan baa khilaafsan muslimiinta qaarkood ilaa uu cusur wuxuu leeyahay markaad xad gasho waa inaad keento wey waxa ummadda ku dhacdo markay soo cadqadin hadaad doonaysa inuu ku dambi dhaafo مسلم مناسب قطعي سنة ماعز يا الغامدية الصوبة دي الصوبة دي حتى يقولوا فيها اسمه قرمي لكن هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة عرف أخيرا باب من مس رأس سبي مع أبيه وبرك عليه سبب الله فرمي بركة اسمه هذا البلاد